qiraadkii tasarufaadkii caamilka mudaarabada wixii loo ogolaa iyo wixii aan loo ogolayn wuxuu yihi wain ishtaraa hadduu soo iibsado man qof hadduu soo iibsado yactiqu ku xoroobaya calaa rabbi lmaal qofkan xoolaha le lahaanshaha uu markaa iyo milkiyadda uu milkeeyo qof ku xoroobaya hadduu soo iibsado aw amaba se uu soo iibsado zawja rabbi lmaal qofka markaa xoolaha le zawjkiisii hadday gabadh ahayd zawjkeedii hadduu nin ahaana xaaskiisii bigayri idnihi iyagoo isagu aanu u fasixin arrinka lam yasixa iibkii asixi maayo maaragtay abwaabta cidqigay noogu iman doontaa in sha allahu tacaala qofku haddii uu milkiyo qof usuushiisii kamida sida aabihii iyo awowgii iyo addoona hadduu arku iibsado ama furuucdiisii sida inankiisii iyo inantiisii iyo ilmuhu awow yahay iyo wax noocaasa oo addoona hadduu helu iibsado saasuu ku xoroobaya ilan weladkiisa iyo waalidkiisa midna addoonsan maayee haddaba ninkii lacagta loo dhiibay ee la yihi ku shaqee haddii uu ninkii lacagta u dhiibay aabbihii soo iibiyo addoon ama inankiisiyo addoona uu soo iibiyo dee yaala bay noqonaysaa ilan xoolahan uu gacanta ku haya waxale qofkii usoo dhiibay marka addoonkan uu soo iibiyo dee qofkii baa yeelanaya marka dee kolka aabbihii la soo iibiyo aabbihii inuu isaga yeeshay noqonaysaa dee tan odigii xoroobo hadduu xoroobana dee khasaara xoolihii ku dhacaya soo ma ilan lacag baa gashay raasamaalkiina kasoo bixi maayo odaygii toos buu uxoroobay ama inankii lasoo toos buu uxoroobay marka khasaaraa dhacay hadaba arrintaa xaq uma laha haddaan loo fasixin oo aanu ku odhan waad soo iibsan kartaa aabbahay waad soo iibsan kartaa ama waladkayga waad so ibsan karta adaanu odhanin ma soo iibsan karo maxaa yeeley arrin khasaare keenaysa weeyi sidoo kale haddiiba ninkan xoolahali uu addoon qabay gabadh addoona hadduu qabay dee ninkan ganacsanaya lacagta loo dhiibayna wixii u helaba wuu iibsanayaa iyadiioo la iibinaya hadduu arko ama ha ogaada markaa inuu ninkan xoolaha usoo dhiibay qaba ama yaanu ogaani uu soo iibsado iyadana waxaa dhacaysa ninku addoontii uu qabay ee maarata xaaskiisa ahayd hadduu iibsado wuu yeelanaya laakiin guurkii baa buraya ilain addoon uu isagu leeyahay qabi maaye nikaaxii baa buraya markaa haddaba hadii caamilkii uu soo iibiyo dee waxay noqonaysaa in markaa rabulmaalkii xaaskiisii uu yeeshay uu milkiyey deetna nikaaxiisii baa ka fasakhmaya dhibaata halkaana kasoo gaadhaysa idan la-aantaana xaq uma laha walaa yusaafir bilmaali buu ku yihi xoolaha yaanu la safrin haddaad jasbiso nahyaad ka dhigta waa caadi waaba sidii dee la dooni walaa yusaafiru haddaad tirahdna yani waxa waa nafyi oo bimacna nahyi isaga laftiisu aho ama de ikhbaar yani cadamu sixa loogala jeedo ma ansaxayo yani yani waxa weeyaan arin markaa u banaan maaha waa markaa bimacnaa nahyi bay wala walaa yusaafir bilmaali xoolihi yaanu la safrin min gayri idnin idan da maarata idan la-aan iyadoon loo fasixin inuu jayno u safro oo markaa ka soo iibinayaa yidhaahdo xoolihii lacagtiina uu qaado looma ogola khasaaraa iman kara dhibaataa ba soo gaari karta tuug baa heli karta markaa looma ogola ogolaansha la inuu wadanka ka saaro ama magaalada marka hadda joogay loogu dhiibay lacagta inuu ka saaro ka safro ogolaashay u baahan tahay fain saafara haduu ka safro magaaladii bilidni oo ogolaansho u haysto de markaa waa caadiye waxa un laga hadli sahaydiisii faqad qiila waxaa la yihi ina nafaqatahu ninkan sahaydiisu min maalihi isagaa isu qaba xoolihiisa gaarkaa ayuu tigirka diyaaradda iyo hudheelada uu degayo iyo waxa uu cunayo iyo waxaa wuxuu ka bixinayaa jeebkiisa ee ka bixin maayo xoolihii ganacsiga baa la yihi waa maaragtay adu dariiqada soo socota qawlka rajaxan buu noqon doona waqiila waxaa kale oo la yihi mayane e, ala qawleyni waa laba dariiqo weeye dariiqada hore waxay leedahay khilaafba kuma jire qaطcan isagaa isu qaba laakin dariiqada saxdii waa ala qawleyn masaladu inay laba qowl tahay ayaa markaa dariiqa ahaan u ansaxa axaduhumaa labada qowl midkood annahaa fii maalihi waa in ninkani uu isagu isu qabo waana qowlka rajaxan dariiqada rajaxan oo dariiqatulqowleyn ah qowlkeeda rajaxan ayaa wuxuu yahay annahaa fii maalihi ninkani inuu isagu isu qabo waxaasoo dhan tigidhada iyo hudheelada iyo raashinka iyo waxaasoo dhan isagaa isu qaba waayo de isaga laftiisu faaidaodu wax kuleeyahayo xooggii uu gelinayay un bay noqonaysaa hadduuna awoodna u lahay inaan waxba usafri doo halkan kaga ganacsado wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay annahaa fii maali lmudaaraba war mayane bal ukaadiya ilaa nin kale wuxuu u safriyo hawshan u gelayaa dee waa in maaragtay ganacsigii uu maarata ganacsigii baa dan looga arkay marka isagiina inuu waxeli dooniyo in kale lama marka isagu de lacag gelin maaye xoog unbuu gelinayey qarashaadkii soo kordhay waxaa laga doonayaa inuu markaa dukaanku uu qabo waayo haddaba haddaynu kan dambe ku soconno wa ayu qadrin qadarkee ayaa yakuunu dhacaya fi maali lmudaaraba xoolahan ganac lagu ganacsanayo sahayda ninkan safray intee ka gelaysa ma wax oo dhan mise wax gaara qiila waxaa la yidhi haddaynu qowlkan ku soconno waaba ka rajaxan buu noqonayaaye azaaidu calaa nafaqati اlxadar markii uu nagaayu magaaladiisa joogay wixii ku bixi jiray wixii ka dheeraad ah ayuu dukaanka ay maaratay xoolaha ka qaaday laakiin markiisa horeba wixii isaga ku bixi jiray markuu magaaladiis deganaaba intii ku bixi jirtay shan dollar ba maalintii kubii saddex dollar ku kubixi jiray intii isagaa isu qaba laakiin waxaan ka dheeraadka tigidhadan iyo waxyaalahan soo kordhay iyo hodheeladan waxaa ayaa waxay noqonayaan in markaa maalulmudaarabaha laga bixiyo haddaynu markaa qawlkii ahaa fii maalmudaaraba ku soconno maarata wejigaanaa rajaxnaan wa qiila waxay aljamic maane kol hadduu safray safarku waa iska hawl badan yahay kala saarsaaridii waxaasna iska adkaanaysaa intaa uu maqan yahay sahaydiisaba intanuu maarata halkan kala baxaya biilka wain dahara fi lmaali ribxun xoolihii haddii faa-ida ka muuqato lama kala qaybsan laakiin inay faa ku jirto waa la arkaa fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan ana alcaamila axaduhumaa qowlka koobaad ana alcaamila in ninkan shaqaalaha ahi laa yamliku aanu yeelanayn xisatahu qeybtii uu faa-iidada ka lahaa ilaa bilqismati ilaa la kala qaybsado fa yakunu sidaa daraaddeed fa yakuunu ljamiicu waxaan imika isku jiro o dham waxa iskale lirabilmaali ninkii raasamaalka lahaa iyaa iska wadale imika intaan la kala qaybsan wa zakaatuhu calayhi zakadana isaga ayuunbaa lagu wada leeyahay walahu waxaase u banaan an yukhrijaha inuu ka bixiyo min almaali xoolahan ganacsiga ah wathani qowlka labaad wuxuu leeyahay ana alcaamila waxa weeye in shaqaaluhu yamliku xusatahu minhu min aribxi inta uu faa'iidada ribxiga kuleeyahay wuxuu ku milkiyayaa biduhuuri muuqashada kol haday muuqatay inay faa'iida jirto intiisa isagaale wayajrii fii xawlihi markaa waxaa u bilaabmaya u dhex soconayaaba xawlkiisii sanadkiisii kada sakawiga ahaa markaa duhuurka uu dhaco ayaa isagana xawlkiisii loo bilaabayaa ilaa annahu hase ahaatee laa yukriju min laa yukhriju zakaata zakadii ka bixin maayo minhu qmaarata xisadiis iyo qeybtiisaasi qabla almuqaasama inta aan la kala qeybsanin waayo halkan waxay ka hadlayaan shaqaaluhu goormuu faa'iidada qeybtiisa yeelanaya xoolihii way muuqataa dukaankii markii hore kun doolar baa lagu furay ama laba kun baaba lagu furay way muuqataa maanta alaabta taalla ilaa saddex kun inay tahay ama afar kunba inay tahay ma wax la wada leeyahayba mise waxa iska wada leh rabulmaalka halkaasaa laba qowl ku jira qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay waxaan imika waxaa iska wada leh ninkii raasimeelka lahaa ninkan shaqaalaha ahi marka la kala qaybsado ayuunbuu qeybta kusoo haagtay yeelanaya sababtoo ah dee waxa weye waxaynu isla ogol lahay iyadoo maanta faaidaasi ku jirto haddaan la kala qaybsan ee haddana lagu shaqeeyo oo khasaara dhaco oo afartii kun ay dib saddex kun usoo noqoto waxaa la odhanayaa un kunka la waayey faa'iidadii buu ahaa unbaa la odhanaya hadday haddana sii socoto oo laba maaratay kunkii marka horeba raasamaalka ay dib ugu noqoto waxaa la odhanayaa un faa'iida ma jirto de hadduu ninkani wax yeeshay khasaaraha dambe ee yimaada waa la wada qaybsan lahaa laakiin iminka faa'iidadii unbuu ku dhacaye waxba kagama dhicin raasamaalki haddii waxaa laisla wada leeyahayna hala kala badsadee laakiin de waxay ahayd ninba wax inay usoo haraan kol haddii wax soo hareen marka mar hadii faa'iidadu ay tahay ay maarata jubraan iyo kabniin u tahay raasamaalka de waxaa meesha ka cad in ninkani aanu weli waxba lahayn qawlkaasaa rajaxa qowl kale ayaa wuxuu leeyahay may kol hadday muuqatay inay faa'ida ku jirto faaidana ay nus iyo nus u kala lahaayeen de ninkan intiisa waa la garanaya imika waba meesha kuleey oo kol haddii meeshii saddex kun ay ku jiraan marki horena kun lagu furay de inuu ninkani kun meesha kuleeyahay hadii faaida nus iyo nus loo kala lahaa iyaa meesha kacad maxaa ku dhismaya meesha zakadii baa ku dhismaysa zekadii iyaa ku dhismaysa haddii markaa aynu nidhaahno rabulmaalkaa iska wada leh dukaankan zakadiiso dhan isagu baa lagu wadaley meel kale ka bixiyaa iyo dukaankan ka bixiya dukaankan ka bixiya ma banaanta ilagoo xoolihiisi haddaynu nidhaahno waa lala leeyahay oo caamilku qayb buu leeyahay dee rabulmaalka intiisun buu zakadooda ku waajibtay markii wixii la eego inay afar kun meeshii ku jirto kun raasamaal aha iyo laba kun oo iyo kun iyo shan boqol oo faa'iidadiisiiya labadaa kun iyo shantaa boqol sakadooduba isaga lagu leeyay jeebkiisa ka bixiyayo iyo de maaragtay waxa weeyaan halkan kale soo noqon yaala caamilkana kun iyo shanta boqol ee kale dee ba isagana lagu leeyay laakin de halkan ka bixin maayo waayo intan u hayo haddii khasaara yimaado waa la doonaya in lagu buuxiyo marka laa yukriju zakaata minhu min aribxi weyn ribxigan iyo faa'idadan ka bixin maayo haddaan loo fasixin oo ninkii rabulmaalka ah aanu ufasixin markaa qowlka muctamedkii wuxuu leeyahay waxaan waxaa iska wadale ilaa la qaybsanayo rabulmaalkaa iskale marka uu la kala qaybsado ayaa ninkan intiisii ay caddaanaysaa o de ku shubanayaa oon wax dambe loo raacaynin wuxuu ihi in ishtara alcaamilu haddii shaqaaluhu uu soo iibsado abaahu ee isaga aabihii walam yakun fi lmaali xoolahana aanay ku jirin ribxun wax faa aanay ku jirin saxa shiraagu dee shiruhu wuu ansaxaya iyo soo iibsigo wain kaana fiihi ribxun haddii faa-iida ku jirtana faqad qiila waxaa la yihi laa yasixu asixi maayo bay dariiq leedahay wa qiila waxaa kale oo abwaji leeyahay wa qiila waxaa kale oo la yihi yasixu wayactiqu calayhi wuu asixi waanu xoroobi wa qiila waxaa kale oo la yihi yasixu walaa yactiqu calayhi wuu asixi oo laakiin xoroobi maayo masaladani waxay daba joogtaa qowlka labaad aynu nihi markii faa'iida muuqato dukaankii ninka wuu la leeyahay haddaynu nidhaahno iyadoy faa'iidadii muuqatay hadduu ninkii shaqaalaha ahaa aabbihiioo addoona arko deetana xoolihii dukaanka uu odaygii kusoo iibsado odaygii uu dukaanka usoo iibiyo odaygii aabbihii ahaa ayaabuu dukaankii usoo iibiyayoo uu doonaya mudaarabadii inuu geliyo hadda dukaankiina isagaa qayb ku leh markaa dee odaygan la soo iibiyey qayb kamiduu isagii yeelanayaa sow saasay noqoni haddaba hadii aanay de faa'iidaba jirin oo wax ribxio muuqday aanu jirin de dukaanki waba kumale isagu kol haddaan waxba kulahayn aabihiisan uu soo iibiyey dee rabulmaalkii unbaa yeelanayo waa caadi xoolihii ganacsigu maql lasii iibinaya laakiin haddii faa'iida meeshii ka muuqato aynu nidhaahnana markii faa'iida muuqato caamilku qeybtiisa wuu leeyahay dee odaygiina waxay noqonaysaa inuu qeyb ku yeesho de aabihii markaa inuu qeyb aabihii kamid isagii adoon u tahay iyaa meesha soo baxaysa hadaba qiilbaa wejiba wuxuu leeyahay iibkaasi ma ansaxayo inuu soo iibsada sababtoo ah dukaankii inuu khasaare geliyo oo ilanintiiba xoroobiye hadduu soo iibsado de waxa weeye qeybt aabihiibuu qeyb yeelan qeyb markuu yeeshana odaygii markaa intaasi way xoroobi intaasi markay markaa de waa weyan xorooda soo gaaray ilan waxaa la doonayay faaiidadani in loo ilaaliyo ilaa adhow adhow khasaaro dhaco lagu kabo ilaa inta lakala qaybsanaye markaa ma ansaxaya bui iibkaasi kaasi qiil kale wuxuu leeyahay may wuu ansaxayaa waanu xoroobaya waanu xoroobaya oo de waxa weeye qeybtiisi isaga saasay ku xoroobeysa qiilka saddexaad waa ka muctamedka ahe wuxuu leeyahay iibku iska ansaxaya mana xoroobayo odaygu oo muxuu uxoroobi waaye wuxuu uxoroobi waaye milkigaa daciifa bay yidhaahdeen aynu nidhaahnaba qeybtiisa wuu leeyahay laakiin milki qawiya maahee waa milki iyo lahaansho daciifa oo waa tan khasaaraha dambe ay yimaado lagu buuxinayo hadday xoolaha isagda si gaaro leeyihiin ay ahaan lahaydna laguma buuxiyeen marka maadaama milki uu daciif yahay waxba xoroobi maayo wuxuu yihi in ishtaraa silcatan alaab hadduu kusoo iibsado bihamanin lacag oo fi dimati dimada ku jirta wahalaka almaalu deetana maxa weeye maalkii raasamaalkii uu halaagsamo qabla an yanquda hamana intaanu lacagtii dhiibin ee aanu u tirinin qoladii lazima rab almaali rabulmaalkii waxaa laga doonayaa athamanu inuu lacagtii mar labaad bixiyo waqiila waxaa la yihi mayana ee yalzamu lcaamila shaqaalaha ayaa laga rabaa inuu isagu markaa lacagtii keeno alaabtiina isagaa yeelanaya halkan wuxuu ka gelayaa masaa-il ku tacalluqda haddii xoolihii lagu ganacsanayeyba iyadoo dayn lagu leeyahay ay halligmaan markaa subar bay yeelanaysa ninkii lacagtii baa loo dhiibay tobankaa kun ee dollar ku ganacsabaali haye buu yii bakaaradii buu tago alaabihii buu soo iibsan lacagtiina weli muusi baycuna fi dhima ayuu ahaaye maaragtay yani hamanka muu cayimin alaabtii markuu soo wada iibsaday ee uu isleeyahay lacagtii aad dhiibti iyuunbay tuugasho lacagtiiba waa laga qaaday waa lagala baxsa waa laga dhacay waay nimankii bakaarleydii maxay sugayaan lacagtii bay dee sugayaan kaashkii in loo tiriyo ninkana lacagtii waa ta laga cararay lagala cararay lacagta lagala cararay waa tii uu rabulmaalka ka soo qaado waxay haddaba su-aashu tahay ma rabulmaalkii baa lagu noqonoo mar labaad lacagta soo bixini mise dee ninkan ayuunbaa isagu markaa bixinayo shaqaalaha de in lagu leeyahay bay noqonaysaayo mudaarabadii intay baabacdo baaba'doy fasakhanto ayay alaabtana alaabtiisii noqonaysaa lacagtiina lacag isaga lagu leeyahay noqonaysa laba ayaa markaa waxa weeyaan wejhi iyaa meesha ku sugan wejiga koowaad wuxuu leeyahay dee ninkani alaabta markuu soo iibinayey rabulmaalku usoo iibinay isagu soo iibsanay kol hadduu rabulmaalka usoo iibsanay usoo iibinayay dee wakiilkii unbuu la mid yahay wakiilkuba alaabti aad u diratay hadduu intuu soo iibiyo lacagtii laga dhaco adigu unbaa mar labaad bixinaya lacagti kanna waa lamid waxaa laga doonayaa marka inuu mar labaad lacagtii soo bixiyo sheekuna kaasuu rajaxay sheekuna kaasuu isagu rajaxaya laakiin ka muctamadkii waa kan labaadoo de ninkani wixii raasamaal hagu ku dhiibay raasamaal dambe oo la weydiinaya ma jirto raasamaalkii waa inta wax dambe oo inuu ganacsi geliye l lagu qasbayaa ma jiro kol haday haddaba sidaa tahay baycuna uu fidima ahaa ninkii waxba loogu noqon maayo kol haddaan isagii lagu noqonaynin caamilkiibaa de ila nimankan lacag bay doon ninkii wax ka iibiye lacagtii ka doonayaan waa caamilkii nink ka iibsaday waa caamilkii haddaba caamilkii dimadiisay lacagtii saaran kol hadday dimadiisa lacagtii saaran tahay alaabtiina isagaa yeelanay mudaarabadiina way fasakmaysaa kaashkiina waa la khasaaray maca salaama wey wain ishtaraa silcatan halkan markaa masaladan masaa'il waaweyn oo maanta mucaasiraho culculus ayaa lagu dhisi karaya oo shirkadaha iyo baananka iyo ku tacalluqda imaka geli mayno wain ishtaraa silcatan haddii uu alaab soo iibsada buu ku yihi bihamanin fi dima muxuu ku saarayaa bicayni haman duda ku iibsan lahaa tobankaa kun igaga o la inta waaya waayahay dhol iibkii dhacay laga dhufan lahaayoo la waayi lahaa de iibku fasakmayaa marka dii halaagsamo wahalakaalmaalu maalkii uu halaagsamo dee bayci waa ansax caynulmaal kumuu iibsanay halakalmaalu raasamaalkii baaba-o qabla an yanquda hamara lacagtii intaaan u tirinin lazima waxaa ku waajiba raba almaali ninkii xoolaha lahaa athamanu lacagtii mar labaad soo bixiyo waqiila wa la yidhi mayana yalzamu lcaamila shaqaalaha ayuu ku laazimayaa kaasaana iibkiiba isagoo urogmay wain dafaca ilayhi alfayni hadduu laba kun marka hore u dhiibay fatalifa axaduhumaa labadii kun midkood baabo qabla tasarufi intii aanu wax tasarufaba samaynin talifa min ra'si maali raasamaalkii unbaa intaa laga tuuraya wafasakhat fihi mudaarabatu qeybtaa baaba'day mudaarabadii way ku fasakantay isagoon waxba soo iibsan haddii xoolihii la dhaco ama la wada qaato ama qeyb la qaato intaa la qaatay xoolo baaba-ay wixii soo hadhay hadday wax soo hadheen intaasunbaa raasamaala hadhow inta lagu xisaabtamaya waa intaasu inta la doonaya inuu raasamaal ahaan u keeno intaasunbay noqonaysaa <clears throat> maxaa ninkan caamilka hadde gacantiisu waa gacan ammaano waxaan la dhacayna waa cayntii aad u dhigtay lacagtii aad u dhigtay caynteedii baa la dhacay kol haddii cayntii la dhacay dee waxa weeye xoolahaagii uu gacanta ku hayay baa la dhacay kalood markaa waxa weeyaan aad iisoo buuxi tiraahdo muxuu soo buuxiya lacagtaadi hayi baro isagoo ganacsiba lamaba gelinbe ganacsiba lama gelini xoolahaagiyo u hayo ayuunbaa wixii baabaeen een marka hadday siiroo noqotayna de waa ganacsigii u baaba-ay way baaba hadday wax soo hadheenna intaasunbaa raadsamaa wain talifa hadduuse talafay bacda tasarufi markii tasaruf lala yimid eeg lacagtii inay baaba'do iyadoo weli wax tasarufa la sameyn waad aragtay inay lacagtii baaba iyadoo tasaruf la sameeyey oo aan laakiin lacagtii la tirinin la dhiibin iyadana waad soo aragtay waxaa kale oo dhici kara adigoo ku shaqeeyey haddii lacag lagaa dhaco haddii lacag lagaa dhaco adigoo ku shaqeeyey wuxuu ihi wain talifa haddii uu talfo bacda tasarufi markii ninkani uu shaqeeyey waribxi ee uu wax faa-iiday iyaa lacag laga dhacay telifa min aribci ile raasamaalkii ninkani uu kuu dhiibay maahe lacagtii ku shaqaysay iyuunbaa dukaankii la dhacay qayb raasamaalku waa intii hore un waxana khasaaro dukaanka soo gaadhay ayuunbuu noqonaya oo adiga aan waxba lagaa weydiinayne dee waxa weeyaan hadhow toole raasamaalkii marka halkaa la dhigunba faaida kala qaybsani haddii markaa raasamaalkii uu dhamaystirmi waayo de inta aad hayso waxba adugu faa'iido sheegan maysid odhan maysid iyadoo aan wax faa'iiday iyaa xoolaha la dhacay maxaa yeelay sideedaba alribxu wiqaayat lira'si اlmaal qabla اlqism faa'iidadu intaan la kala qaybsan waxay ilaale u tahay raasamaalka waa ay kabaysaa mar walba kolba waxay soo gaara wain talifa buu ku yihi bacda tasarufi wاribxi kolkii la faa'iiday kadib hadday tahay telifa min aribxi wixii khasaaree dib ka yimaadaa faa'iidada ayuunbuu maaragtay waxa weeye ayaa la xisaabinaya yani waxa weye waxaa loo jeedaa horta faa'iidadii ayaa dee laga fuur yeelaya haddii markaa de ay ka badato khasaaruhu ka bato dee raasimaalkiina qeybaa la waayayaabay noqonaysa saas wey wuxuu ku yihi walam tanfasik ilmudaarabatu fiihi mudaarabadu raasamaalkii hore laysu dhiibay kuma kama fasik sidiisiibuu raasamaalkii u yahay oo mudaarabadu sideedii bay utaagan tahay ilaa dee la fasakayo wuxuu ku yihi wain ishtaraa hadduu kusoo iibsaday bihimaa labadii kunee loo dhiibay cabdayni laba addoon hadduu kusoo iibsaday laba gaadhiba ka dhigo fatalifa axaduhumaa markaasuu mid baaba-ay faqad qiila waxaa la yihi yatlafu min ra'si lmaali raasa maalkii ayay wax ka dhinmayaanoo waxa weeye raasamaalkii hore iyaa isdhimaya waa la yihi oo intaa laga jaraya waqiila waxaa kale oo la yiri ytlafu min aribxi mayana waxaan faa'iidadun baa la xisaabinaya raasimaalku waa sidiisii wahuwa asaxu kana markaa asax eeg waxaad u dhiibtay labaatan kun laba gaadi oo min toban kuna ayuu soo iibiyey uu isleeyaad ku faa'iidi labadii dee mar waana la isla ogaayo de inuu badda soo mariyo oo caynkaas aduu labadii gaadi mid baa markabkii uu la socday ba quusay uu ku daayay kaas hal gaari baa ina soo gaadhay waay ma bacda tasaruf mise waa qabla tasaruf waa bacda tasaruf bacda naqdi thaman mise qabla naqdi thaman bacda naqdi thaman soo arki maysid ama xataa qabla naqdi thaman haday doonta noqoto xataa hadday qabla naqdi noqoto waayo waxaan imika baaba lacagtii ninka loo dhiibay maaha waxaan baaba waa gaarigii u soo iibiyey naqdu thamankiina waa laga doonaya lacagtii inuu tiriyo oo qoladii u tiriyo gaariga amaha ka quusaama yaanu ka quusine dee waa laga doonaya marka waxaan baaba-ay dee lacagtii maaa wixii lacagta lagu soo iibiyey kol hadday sidaa tahay wa inagii soo sheegnay ee nidhi waxaan baaba-ay kol hadduu wiii tasarufki wixii kale adigu soo iibsa hadduu yahay raasimaalku waa sidiisii hore markaa qowlkana ansaxaho wejigan dambe raasimaalku waa sidiisii hore kaa hore wuxuu leeyahay war de ila waynu garanaya labada gaari midna waa tobankii kun midna waa tobankii kune faa-iidana meesha moo taalla imike toban kunna halkanay ku jiraan toban kun halkanay ku jiraan waynu garanayna waaba sidiiyo toban kun inta laga dhuftay toban lagala cararay marka aynu ka dhigna buu leeyahay tobankan kun gaarigeedii mar hadduu halaagsamay toban kun oo iyadii halaagsantay aynu ka dhigna wuu kaasileeyay laakin waxaa leeyahay maya tobankii kun iyadu may halaagsamine waxaa halaagsamay xoolihii uu ninkani soo iibiyuu ka ganacsanayey weyi waxaa halaagsamay taasina de waxa weya ganacsiga shaqadiisay kamid tahay faa'iide iyo khasaaraba marka hadday khasaare iminka soo gaadhay buu noqonaya shaqadaha sii wado haddii markaa faa'iide cusube ay timaado dee way buuxinaysa saas wey waaya wuxuu ku yihi wاlqowlu qowl اlcaamili fi ma yadkuru anahu ishtaraahu lilmudaarabati aw linafsihi halkana waxaa laga gelayaa xukun ah alcaamilu amiinu ama yaduhu yadu amaanati ninkan caamilka gacantiisu waa gacan amaano mar hadday hadaba sidaa tahay wuxuu ku yihi wlqowlu qawlku waxa weeye warka la qaadanaya qowlulcaamili ninka caamilkaa warkiisa weeyaano isagaa iyuunbaa la dhaarinaya fii maa yadkuru wixii uu sheego annahu ishtaraahu lilmudaarabati inuu mudaarabada usoo iibiyey aw linafsihi ama isagu soo iibsaday ninkiiyo baabuur badan wada maasha allah maasha alla ninki wuu faa'iday baad istiriyo wallahi waa ka waxaaso masiibku intan anigaa le intan aniga aloo gaar usoo iibsadey waat labadan xabadood baan ayaa dukaankii u wada oo dukaankii labadan u buleey waa saad wax leedahay de waa sidaa waa la dhaarinaya hadaad ka shakido waad u dhaarsan ninka kumaad ohan waxba ma iibsan kartid waxaad ku ohan kartaa ninka waba adigu ma iibsan kartid kuma odhan kartid marka wixii uu yidhaahda kaasaan usooy dukaanka kii lagu khasaaray hadduu yidhahdo kii dukaanku ah kii lagu faaideyna u ihahdo kaygiibuu ahaa gaarka ahaa waa la rumaysan waa la dhaarinaya isagu dhaarin oo waxa weeyaan qawlkiisa la qaadan maxaa yeelay adigaa aaminay fayaduhu yadu amaana weeyi wa fii ma wixiina waa lagu rumaysani yaddaci uu sheegto oo min halaakin xoola inay halaagsameena waxba ay maarata khasaara ay ugu dhacdeen waxaase halaagsameen haduu yidhaahdo dabbaana qabs dabkaas dabkaasay xoolihii ku baaba hadduu yidhahdo waa la rumaysanaya waa la dhaarinayaa wayudcaa calayhi min khiyaana wixii lagu sheeganayo oo inuu khiyaamo sameeyayna isaga baa la dhaarinoo isagunbaa la eegi haddii ninkii maarata rabulmaalka yihahdo wuu ikhiyaameeyo lacag buu ka qaatay dukaanka aanaan isku ogeyn isna uu yidhaha waxba maan qaadan isagunbaa la dhaarinayaa wain ikhtalafa hadday ku murmaan fii raddi maal xoolihii waanigii kuu soo celiyey iyo imaad soo celin hadday isku qabsadaan faqad qiila waxaa la yihi alqowlu qowluhu waxaa la qaadanayaa qowlka rabulmaalka qowlka caamilka ayaa la qaadanaya maxaa yeelay de waynu soo waanu liannahu amiinun baynu nidhi waqiila waxaa kale oo la yihi mayane alqowlu qowlu rabilmaali rabulmaalka qowlkiisaa la qaadanaya maxaa yeelay waa amiinba aynu nidhaahne dee murtayinkiioo kale weeyaanoo murtayinkuba isagoo gacantiisu gacan ammaano ay ahayd haddana hadduu yidhaahdo waan soo celiyey lagama rumaysanaynin oo al aslu cadamu raddi baynu odhanaynay halkana sidii oo kale ayaynu odhanaynaa aslu cadamu raddi ayuu markaa leeyahay kan dambe haddaba waxay muctamed ka dhigeen halkaa hore halkaa hore ayay ka dhigeenoo waxay yidhaahdeen murtahinku waa run oo gacantiisu gacan ammaano ayay ahayd laakiin shayga markuu qabdoonayay limanfacati nafsihi isaga maslaxadiisa ayuu uhayey qofka kale maslaxad ug maaratay de umay ahayn amaa kani xoolahan u hayuu ku shaqaynayo dee wuxuu ugu rabul maalka oo maslaxada maalka ayuu ka shaqeynayay sidii wadiica oo kale mudca oo kale ayuu lamid yahay bay leeyihin oo sooka isaguba faa'iidada qaadanaya faa'iidada uu qaadanaya waa xooggiisa iyo muruqiisaba waa xooggiisa iyo muruqiisa uune laakiin xoolahan adigu ku hayaayu kuugu shaqaynayaa wuxuu yihi wain ikhtalafaa hadday ku murmaan fii qadri ribxi inta la faaiday iiday fii qadri ribxi lmashruudi dhameene waayahay yahay iidada qadarkeeda loo magacaabay caamilka boqol kiiba labaatan baan ku siinayaa baan ku yihi iyo imaad odhanay boqol kiiba labaatan anaa qaadanaya ad igu tiri boqolkiiba sideetan adaan ku siinay cagsi taxaalafaa de waa laba qofoo mucaawado ay mucaawada maarata caqdu mucaawada ka dhex dhacayoo isku khilaafay qadru thamankii dawaadgii buyuucda kusoo maray inay taxaaluf ay samaynayaan wain ikhtalafaa hadday ku murmaan fii qadri ra'si اlmaali ra'sa maalku intuu ahaa falqowlu qowl lcaamili waxaa la dhegaysanayaa caamilka weeyi toban kun buu raasa maalku ayo mu ahayna shan iyo toban kun buu ahaa alaslu اqilatu inta yar baa walaslu cadamu qabdi zaa'id inta ziyaadada ah in aanu qaadin ninkan caamilkai ayaa asala intaa markaa laysla waafaqaya tobanka kun inay jirtay ayuunbaa lagu dhaqmaya isagoo markaa caamilkaa la dhaarinaya waayahay xukun kalu halkan inoo sheegayaayo alqiraadu caqdu jaa-izu min aطarafeyni caqdigan qiraadku waa jaa-is min aطarafeyn labada dhinacba jaa-is buu ka yahay laazim ma aha waa wuxuu ku yihi walikulli waaxidin minhuma labada mid walba waxa u furan an yafsakha alcaqda caqdigan inuu fasakho mataa shaaa markii uu doono maxaa yeelay waa caqdi jaa waa sidii iska wakaaladii oo kale ninkan ku shaqeeya unbaa tihi xoolahan wakiil buu kaa yahay faa-iidana markaa qaadanay saacad kastaa la fasikhi karaa walaa darara wax dhibaato oo markaa ka jiraysaa ma jirto hadda adigu markaa xoolahaagi doonayso inaad eh, maarata shaqaalo kale u dhiibato waad u dhiibanaysaa wain maata hadduu dhinto axaduhumaa labada midkood aw junna ama u waasho aw uqmiya caleyh ama u miyir doorsoomo yani waxa weye suuxdin iyo wax lamida infasakha alcaqdu caqdiguu fasakmaya oo muxuu fasakmaya lianna hada shan min cuquudi ljaa-izati cuquudda jaa-iska ah iyaaba sidaa lagu yaqaanayo horaad usoo taqaanay wuxuu ku yihi waidaa fusika haddaba haddii la fasakho wa hunaaka cardun iyadoo meeshii badeecada yaallaan oo aan la kaashaynin wataqaasamaahu ay sidaa ku qaybsadaan oy isla gartaan jaaza way banaanta inagu u diidi mayno ilan iyagunbaa xaqii le de hadday iyagii isla qaybsadaan saan isla gartaan waxba u diidi mayno inagu odhan mayno may waa inaad kaashaysaan odhan mayno wain alaba axaduhuma albayca laakin haddii labadii midkood u yihahdo wixii hala kaasheeyo lazima baycuhu waxaa waajibaya in markaa la iibiyo oo de caamilkii uu iibiyo caamilkii inuu iibiyo ayaa waajibaya waaya si dee markaa waxa weya raasamaalkii horta saafiya meel loo soo dhigo markaa deetana wa lakin waa qadarka raasamaalka inta inta la kaashaynaya waajibkay waa qadarkii raasamaalka intii raasamaalka haddii maaligu uu yidhaahdo ilow ilow hala kaasheeyo raasamaalkii halkaa hala dhigo waxaa waajibaysa in markaa uu markaa usoo kaasheeyo oo uu markaa yiraahdo kekeesha intii kalena haday doonto alaaba ayaa dee markaa la kala qaybsan waayo caamilku isagu ma odhan kara hala iibiyo alaabta haddii maaligu uu leeyahay faa'iida kuma jirto ama faa'iidada qadarka uu caamilku sheeganayo uu leeyahy way ka yar tahay markaa haddii caamilku hal la iibiyo haba kala caddaatee marka iyadana xaq buu yeelanaya caamilku laakiin hadday isku waafaqsan yihin inaan faaida ku jirin faaida inaanay jirin hadday isla ogol yihiin xaq uma laha caamilku inuu yihahdo hala kaasheey maaa laga kaashay maaa galay baa waxaa kaaga jira adiga in la kaasheynaya iyo in kale muxuu yahay maxaad ka rabta orado ka bax soo ma qirsanidana meesha faaida ku jirin oradoo iska tag saas markaa maaligu isagu hadduu yihahdo hala kaasheeyo si raasamaalkii banaan loo saaro isaga waa laga yeelay caamilku haduu hal la kaashay waa markuu faa'iide sheeganayo inay ku jirto ayuunbu isagu xaq u yeelanayaa in eh, la kaasheeyo ama uu rajaynayo in meesha faaide ka soo baxo wuxuu yihi wain kaana hunaaka daynun haddii meeshii dayni jirto dukaanka lagu leeyahay lazim eh, cafwan dukaanku leeyahay lazima alcaamila ninkii caamilkaa waxaa ku waajiba an yataqaadaahu inuu soo maaragtay qaadade soo oofsado yani soo soo guro daymihii dukaanku suuqa kaga harhsana ee suuqa maaratay lagu lahaa haddii looba fasaxay de inu wax ku iibiyo weeyaan waxaa la doonaya inuu soo ka soo ururiyo ilan isaga mucaamaladiisii wax ka dhashay weeyaan wuxuu yihi wain qaarada fi lmaradi ictubira aribxu min ra'si ilmaal wain qaarada haddii mudaarabada uu qof la galo filmaradi isagoo xanuunsanayo maradulmowt ku jira inuu markaa xanuun laysay wuu u dhimanayaa isagoo ku jira hadduu qof shaqaalaa mudaarabo la galo ictubira aribxu min ra'si ilmaali faa'iidada uu ninkan u magacaabay ayaa markaa waxaa marka laga xisaabin raasamaalka inay tahay unbaa laga xisaabin wain zaada haba ka bato ala ujrati lmithli ujrat lmithli hadduu yidhaahdo boqolkiiba sagaashan faaidada qaado boqolkiiba sagaashan ku shaqee xoolahaana waxaa la leeyahay lama odrhanayo ninkan wuu u danaynayaayo wuu xaglinaya wuxuu isleeyahay xoolo badan ha kaa helo hadduu u dardaarmana uludkiibaa ku yaraanaya deetana inuu lacag badan uu ka helo ayuu doonayaa saasuu markaa sidan u yihi warahadiibuu seejinayaa ulusulmaalkii ha lagu celiyo sidii mariid maradalmowtka aynu ka yeeli jirnay lama odhanaya halkan wax ay doonta u gaadha malaayiin ha u noqoto faa'iidadaasi maxaa yeelay waxaa la leeyahay waxaani de wax imika jiraba maba ahba ninkan waxaanu boqol kiiba sagaashan qaada leeyahay hadda jiro oo gacanta lagu hayaba ila rasimaalka ma siinaya ninkee wixii aad faa-iida buu soo ma wixii aad faaiido iido muxuu ahaayey boqol kiiba sagaashan wuxuu faaideen waa wax isagu tacabkiisii iyo dhididkiisiiya ah. marka waxaa la yidhi mar haddaanay ilan lacagtu iyadu ma dhalayse musaaqaadka cagsiga inoogu iman doona halkan lacagtii ma dhalaysa dee ninkii isaga ayaa carcararaya oo orodkiisa waxaana ku imanaya waxaaba laga yaabaa markii boqol kiiba sagaashan la yihahdo inuu orodka badinayo oo sidaa loogu shardiyay iyaguna marka way ka faa'iidayaan oo dee toban kale laftooda ayaan uga darayn raasamaalka dhamaystiran uu soo noqonayaa boqol kiiba kale faa'idadihiina uga dari mayso xaq uma laha inay yidhaahdaan wax ulusulmaalkii ka badan buu u dardaarmaye ama maarata waa weeyaan intaa ziyaadada ujratulmiliga inta ka badan sadaqaha laga dhigo maa maarata maarata wa sida sadaqaadka iyo tabarucaadka loola tacaamuli jiray ha loola tacaamula inay yidhaahdaan wixii ujratulmili ka badan xaq uma laha wain zaada saasuu kule ka badato waxaan hadha usoo baxayaa alىa ujrati mil maay wax lahubaba maahade waxba dhici karta inay ka yaraataana dhici karta wain maata hadduu geeriyoodo wa calayhi daynun iyadoo markaa dayn lagu leeyahay yaa geeriyoonaya waa maaligii wain maata marka hadduu geeriyoodo ninkii rabulmaalka ahaa wa calayhi daynun iyadoo dayn lagu leeyahay isagii waaya caamilkiina waa kan lacag uleeya ku shaqaynaya qudima waxaa la hormarini alcaamilu ninkii shaqaalaha ahaa calaa saa'iri lquramaai dadkii kale deynta lahaa isaga ayaa laga horreysay waa maxay ninkii toban kun baa loo dhima labaatan kun baa ku shaqeey baa layihi intuu ku shaqeynayay buu ninkii geeriyooday faa nus iyo nus baa loo kala lahaa ninkii markuu geeriyooday ninkii ganacsigii maasha alla uu ku faaido afartan kun ayuu hayay ninkan geeriyooday dayn baa loo haystay kale oo labaatan kuna dayn labaatan kuna iyaa loo haystay ninkan shaqaalahana wuxuu kula heshiiyey nus iyo nus baynu faadada ukala qaybsanayna labaatan kun waa raasamaalkii kan kunee kalena waa faa'iidadii qolyihii daynta ku lahaa iyaguna labaatan kun bay doonayaan ma waxaa la odhanayaa horta idinku dayntiinan qaata may ma kaba socod inay afartan kun doonayaan daynta lagu lahaa inay afartan kun ba ahay ma la odhanayaa afartankanba idinku dayntiinii u qaatamay horta ninkanaa loodhan adigi baa lagula heshiiyey aniga de waxaa laigula heshiiyey boqol kiiba konton tobankiisa kuba horta ninkan loo tirinay halkaa markuu ka baxo iyaa qolyihii daynlayaashii laleeyahay soddonkan kun baa inoo yaalle maxaa xala soddonkan kun baa inoo yaalle dee qaybsada dee toban kun baa naga maqan dee waxaa laleeyahay isku jarjartoo ninba de waxa wey nisbadii boqolaydii ku qaybsada baa la odhanaya midba dayntiisu intii ay ahayd ninkan caamilka laakiin wixiisi waa la qadimayaayo horaa laga siinayaa maxaa yeelay lianna xaqahu mutacalliqu bicayni ilmaal bicayni ribxi faa'iidadan ribxigaa ah. caynteeda ayuu isaga xaqiisu kutaa ku tacalluqaya kuwana duyuntoodu dee waa dayn fi dima dimada ku tacalluqaysay markaa maa yatacallaqu bicayni ilmaalna xataa mu'datu tajhiiska ayaa laga horreysiya saynu arki doono baab اlcabd اlma'duuni lahu kan wuxuu baab u yahay addoonkii ganacsiga loo fasaxay sayidkiisuu ku yidhi ganacso waa addoomihii waynu iskaga dul cararaynaa dee wax badanoo ku tacalluqa ma jiraan wuxuu yihi idaa kaana alcabdu addoonku hadduu yahay baaligan qaangaar rashiidan marka waxa weeyaan rashiidaho de waxa weeye caqligiisi iyo arrimihiisi u dhamaystiran yihiin oo markaa waa qofkii dee tasarufaadku marka loo fasixi jiray oo kale haduu yahay marka addoonnimadiisa laga tago jaaza lilmawlaa waxa u bannaan ninkii sayidkiisa ahaa an ya'dana lahu fi in uu markaa u fasaxo ganacsi inuu ganacsigii u fasaxo ayaa u bannaan kii kale de u fasixi maayo qof waalan iyo ufasixi maayo iyaga ganacsigii ufasixi maayo wamaa yagsibuhu wixii uu shaqaysto yakuunu limawlaahu sayidkiisa ayuu ahaanaya sayidkaa iska yeelanaya ilan isagaa leh wamaa yalzamuhu wixii haddaba lagu yeesho oo min dayni tijaarati daynka ganacsiga ilan waa ka ganacsanaye wixii dayn lagu yeesho addoonkii yajibu qadaauhu waxaa waajiba ah in laga bixiyo un min maali tijaara xoolahaa baa laga bixin sayidka shaqo laguma leh hadday xataa gaari waayan ku fillaan waayaan ila ninkaasaad wa ka iibsanaysa anigma wabaad iga iibsin ninkaanu ganacsiga aan ufasaxay waan u madax isagaa shaqaynaysanayo waxa weye idinkuna isagaa da tacaamuleysa anigu shaqa iskumelihi wmaa yalzamuhu wixii laazima oo min dayni tijaarati daynka ganacsiga yajibu qadaauhu min maali tijaara xoolaha uu ninkaasi ka ganacsanaya ayaa laga qaadi fain baqiya shay-un haddii wax soo halaanoo xoolihii wahayi dayntii ka badato oo khasaaro ninkii uu galo oo xoolihiisi o dhan la qaato haddana dayni ku hadho utbica bihi ama utbica bihi idaa idaa cataqa markuu xoroobo haddii ilaahay yihaayo ilaahay baa u qoray inuu xoroobo iyaa la debageli oo la odhani berigii waxbaa kugu harsanaa iska soo bixi sayidkii markaa waxba kusoo dar la odhan maayo intaasaa isdhintaye soo buuxi xaq looguma laha addoonka noo iibi in la yidhahdana xaq looguma laha oo raqabadiisa ku tacalluqi maayo ila waa maal mucaamala wey laakiin raqabadiisa maxaa ku tacalluqa wixii jinaayeah wixii jinaaya maxaa loo kala qaaday jinaayadii mucaamalada dee mucaamaladu waa biridaa aaraf alaakhir ninkana ogolaa inay markaa waxaan dhex marto laakin jinaayadu waa dhib uu geystay un weeyaan xoolahaagii u baabi'iyey adigiibuu maarata dhib kuu geystay marka ma aha wax maaratay waxa weyaan adigu aada raalli ku ahay marka iyada raqabadii bay kutacaluqaysaa toos baa loo iibin walaa yajuuzu ma banaana an yatajira inuu ka ganacsado ilaa fi maa udina lahu fiihi wixii loo fasaxay mooyaane jaak la khayr sayidku wixii uu ufasaxay ayuunbuu dee ka ganacsan haddii la ilaaqay oo aan maaragtay waxba lagu xidin dee wuu ganacsan hadii wax loo xadidayna intaa loo xadiday dhaafi maayo fain udina lahu fi tijaarati hadii ganacsiga si guud loogu fasaxay hee dee wuu ganacsanaya wixii ganacsi oo dhan ayuu gelayaa waayo haddaba wax ma kiraynaya ama wax ma kiraysanaya waayahay ama waa tiraad xoolihii ma kiraynaya uu hayay wuxuu yihi lam yamlik lijaarata inuu wax kireeyo xaq uma laha tijaaro maxaa la yidhahabaa la ysku haya waqiila waxaa la yidhi amliku e maanaa xaq buu leey inuu kirayso wax kireeyo dalika yani ijaaradii fii maali tijaara xoolihii ganacsiga inuu kireeyo qaarkood xaq buu uleeyahay walaa yamliku dalika fii nafsihi laakiin isagu iskirayn maayo eeg waxaa la ysku hayaa tijaaro maxaa la yidhaha ganacsi horta kiradu wax kirayntu ganacsiga miyay ku jirtaa mise marka ganacsi la yidhaahdo waxaa laga hadlayaa wax la iibiye wax lasoo iibiye la iibiye lasoo iibiye lasoo ma intaasunba mise mararka qaarkood ataa hadday noqoto inaad kirayso ganacsigii bay gelaysa halkaasaa waxoogaa uu hadal ku jira qola markaa waxay leedahay waxa weeyaa tijaara haddii la yidhaahdo tijaara waa beec iyo shiraa waa iibin iyo soo maarata iyo soo iibin markaa intaasuu awood uleeyahay ijaaradu waxay ubaahantahy fasax gaaray ubaahantay muctamadku laakin wuxuu leeyahy maya alijaarau min atijaara alijaarau min atijaara ijaaradu tijaaradiibay ka mid tahay markaa qiilkana muctamada laakiin maxaa lasoo reebayaa isagu inuu iskirayo de ilan shaqee baa la yihi oo maaratay xoolahan ku shaqeen lacag miya waxbaa loo ku shaqee baa la yihi laakiin dee naftaada ku shaqeen lama odhaninoo adigii iskiree lama odhanin markaa taas iyadu ma xaq uma yeelanayo isaga haddii in la kireeya noqona sayidkiisaa kireynaya walaa yatasarafu ilaa cala anadari wlixtiyaai haddaba ninkani markii la yidhahda shaqee de waxaa laga doonaya sidii wakiilku u shaqeyn jiray inuu shaqeeyo marka ixtiyaadki is-ilaalintii ayuu ku dhaqmaya walaa yatasarafu u tasarufi maayo ilaa cala nadari si wixii dana mooyaane kafiirsi uu ka fiirsaday iyo walixtiyaadi wixii markaa maaragtay si qaab is-ilaalinahi ay ku jirto ixtiyaad ahayn daabasho falaa yahabu tabarucaadkii o dhan uma furno falaa yahab waxba hibeeyo ma sadaqaysanayo masaakinta mark kunoo dhiiba ilada wax na kun ma siinayo kunkii shilin uma dhiibayo haddaanu fasax uhaysanin falaa waxba ma dhiibi walaa yatakidu dacwatan casuumad ma samaynayo ragga qaarkood ma casuumayo maalmaha qaarkood inamariyo odheelada ma geynayo dadka ama maarata gurigiisa inuu kucasuumo xoola kariyo maarata neef qalay wax lamida ah. ama qolyaha ganacsatadu isleeyahay aad wax fiican ka heshid oo mararka qaarkood isagoo doonn wax yar sharaxo uu casuumadiiyo wax u sameeyo hadii aanu fasax uhaysanin waxaa ma gelay walaa yatakidu dacwatan imika de iska sameeyaan qolyihii ninkii mudaarabada loo dhiibay lafteedu waa saas oo kale kolkii laguu dhiibo oo maarata lawadaado shaqa ataa safarkii lagu ogolaado way sameeyaan qolyaha tujaartu ama qolada qolyahan shurakada aba ninkii markaa dibadda tegay alaabaha soo iibinayay wuxuu yar casuumayaa qolyo ganacsata iyo alaaba dee doonaya qalabkoodan iyo waxoodan u sharaxo ayuu casuumayaayo dee maalin buu qadob sameynayaayo saas shaaficiya ma ogola haddaanad fasax uhaysanin haddaanad fasax uhaysanin ad hawlaha gasho anigu maarata waxa weya waxaan udanaynaya un ganacsigeedaan udanaynayay keliya kaama yeelaya maalikiyada iyo meelaha inad la aaday noqon wuxuu yihi walaa yabiicu binasiicatin sidoo kale dayn waxba ku iibin maayo wiiis waa kaash wixii iibinayo waa in lacagtii laga ka dhiga dadka haddana fas waa isagu walaa biduuni thamani mil diskawna samayn maayo iyo qiimo dhimis walaa yusaafiru bilmaali xoolihii safar la geli maayo waxaasoo dhan ilaa biidni lmawlaa sayidkiisoo ufasaxa mooyaane hadduu intaba ufasaxay de wuu yeelaya fi jamiici dalika wey wain ishtaraa hadduu soo iibiyo man yactiqu calaa mawlaahu qof sayidkiisa ku dul xoroobaya waa kuwii aynu sheegayna waalidkiis iyo weladkiis iyo haduu soo iibiyo bigayri idni iyadoon loo fasixin lam yasixa shiraaw iibkaasi dee asixi maayo soo iibintaasi asixi mayso fi asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku jira kooda xooga badan siduu yahay iibkaasi ma asaxayo qiyaasan calaa caamil اqiraad caamilqiraadka markii dhow soo diidan inay aanay kuma jirin ayaa dee looga qiyaas qaadanaya kan kale markaa muta qowlka labaad muctamadki ma daciifkie qawlka labaad ee daciifki isagu wuxuu leeyahay mayana way ansaxaysaa waanu xoroobaya ninkaa la soo iibiyey maxaa yeelay yadul cabdi ka yadi sayidi addoonkani sidiisaba waa gacantaadii oo kale marka de inuu sayidkii isagu soo iibsaday oo kale ayuun bay noqonaysaa markaa markuu ganacsiga kuu fasaxay wax walba nin kuu fasaay inuu taa lafteeda kuu fasaxay oo kale ayuunbuu noqonaya laakiin sax maaha waaya wuxuu yihi wain ishtara hadduu hadaba soo iibsado biidnihi idankiisa hadduu soo iibiyo de qofkii ku xoroobayay nusakda badankeedu abaahu bay halkaa qoraya wain ishtaraa abaahu laakiin dabcada daaralminhaaj siday nukat tambiye ka soo naqlinayaan inagu nukatkaa weli mahayna waa maktuud bay leeyihiin a iyaahu wain ishtara iyaahu ibnu maalik guyuu ka yeelaya ya wafi ikhtiyaarin wafi ikhtiyaarin laa yajibu lmunfasil ida taata an yaji almutasil waida ishtaraahu inay yidhahdaan ba ahayd waida ishtaraa iyaahu laga yeeli maayo alaa kuli xaal waa abaahu bay ahayd mesha waa abaahu nusakda ugu jirtaa abaahudaasina waxba loogama baahna nuskadii musanifkana sida imaam nawowi uu sheegay kumay jirin lakin nuskdii dambe iyaa markaa laga helo wa in ishtarada hadduu soo iibsado qofkaa xoroobayay wey biidnihi oo uu fasax u haystay saxa shiraa soo iibsigii wuu asaxay wactaqa caleyh de waanu ku xoroobaya ila isagaa ufasaxee in lam yakun calayhi dayn haddaan dayn lagu lahayn buu xoroobaya haddaan addoonka dayn lagu lahayn odaygaan la soo iibiyey ama wiilka in la soo iibiy iska xoroobi wain kaana calayhi dayn hadii laakiin dayn lagu leeyahay addoonka fa fil lcidqi qowlaani qowleyn baa kusugan cidqiga ilan dadkii daynta ku lahaa ayuu wax seejinayaa soo ma hadhowna laga yabaa inay xoolihii kale ku fillaan waayaan dayntoodi kana uu markaa dhaafiye ka xoreeyey markaa qowleyn baa kusugan qowl wuxuu leeyahay haba dhaafee wuu xoroobaya qowlna wuxuu leeyahay may ilaa uu ka soo haro dayntii horta ay la ogaado intii kale ay ku filaato ay baxdo xoroobi maayo waxay markaa leeyihiin waxa fiican in la rajuc sidii rahanka kale in ninkii marhuunka xoreeyay oo kale wataynu kala qaadi jirnay inuu mucsir yahay iyo inuu muusir yahay markaa aqwaashii geli jirtay marhuumkii la xoreeyey iyaa gelaya bay saasa markaa muctamada bay waaya وإن mallakahu sayidu sayidku hadduu milki siiyo oo markaa siiyo maalan hadduu xoolo siiyo lam yemliku ma yeelanayo fii asaxi lqowli labada qowle masalada ku jirkooda sixada badan wayemliku wuu yeelanayaa fi laakhari ka kale siduu leeyahay milkan laakiin lahaansho daciifan itaal daran oo yemliku lmawlaa sayidku xaq u leeyahay intizaacahu inu ka jiito addoonku haddii wax la siiyo oo sayidkiisu wax siiyo ciddii kalena waaba kasii waa lamid uune ma yeelanaya horta masaxo ma yeesho laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay wuu yeelanayaa laakiin waa lahaansho weyda wuu yeelanayaa laakiin waa lahaansho itaal daran oo si uu itaal daran yahay mar alla markuu doono yuu ka jiidanayaa sayidku yuu ka qaadanaya inuu lahaanaya xaggay ka keenay xadiid baabay keeneenba saxiixaynka ku jira man baaca cabda walahu maalun famaalhu liladii baaca famaaluhu lilbaa'ici ilaa an yashtarita almubtaacu ninka addoon iibiya xoolale addoon xoolale ninka iibiya xoolihiisu sayidkii iibiyey bay u marka addoonkii maxaa loo sheegay inuu xoolo leeyahay dabalkaa inu wax yeelan karo ayay xadiidku tusinayaabaa la yihi qowlkaasi saasuu leeyahay laakiin milkigiibaa weydaho waa tan le markii la iibiyo xoolihii sayidkiisii iibiyey bay uhadhayaan oo de markuu doon ka qaadan karaa wey laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyahy maya xadiidku markuu leeyahay nin addoon xoolale yani xoole gacanta ku haya un weeyaanoo de inuu ku tasarufu ku intifaaco loo ogolaaday oo de markaa isagu markaa iskaga tasarufaya sidii qof le oo loogu fasaxe ma aha inuu isagu leeyahay maxaa yeelay isla xadiidka laftiisu famaaluhu lilbaayic baa bu yidhi famaaluhu lilbaayic xoolihiisa waxaa iskale ninkii addoon iibiya xoolale xoolahaa waxaa iskale maaha waxay u wareegayaan maaha famaaluhu lilbaayic xoolihiisa waxaaba iskale oy milki u yihiin ninka baayica marka waxay halkaasi kutusinaysaa ninkani waxoogaa dee iskaga maaragtay tasarufee laakiin inaanu isagu waxba lahayn qowlkaasaa markaa muctamada walaa tajibu fiihi zakaatu sideedaba xataa hadii la hahdo wuu leeyahay waa markaynu de wuu leeyahay markaynu dhahno ma laha dee sayidkiiba zakadu ku waajibaysaay walaa tajibu walaa tajibu fiihi kuma waajibaysa xoolahan azakaatu zakadu waa markaynu dhahno addoonkaale addoonkaale haddaynu dhahno zakadu ku waajibi markii aynu soo marinay zakadana waa kii almi tamaamu lmilki ayuu soo shardiyay de markaa ninkana milkigiisi waa daciifo taam ma aha deetana markaa zako ka bixi mayso laakiin muctamadka oo odhanaya dee waxaan milkigiisiba maaha sayidkaa iskale zakadiina sayidkaa lagu leeyahay buu leeyahay wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed allah aclam